kasrati ulog اlkhayr hada kbab fi bayani kasrati ulog اlkhayr khayrka biyaalshay bab lmujaahadati hada kan bab lmujaahadati dadaalooyen baabey qaala الله tacaala ilahay may ka golay waladina kuwe jahaduu dadaalen fina fi daacatina daacadaan dhahadiya ka dadaalen lahadiyana hanuunina hanuuniyay hum ladinkaas subulana wadiyaalkan iyo kahanuuniyaayan wa in allaha ilahay lamaca almuxsiniin ahaan wanaajiyaan amalsha wanaajiyaan maagoodii ahaaday baab lmujaahadati hada kan baab lmujaahadati dadaal cibaadada ka dadaalaawiyan qala lahu taala ilahay may ka golay waladina kuwi jahadu dadaalen fina fi daacatina daacadan ka dadaalen lanahdiyana hanuuninay oo hanuuninay hum ladin kasa hanuuniyaane subulana wadiyaalkan iyo ka hanuuniyaan horaan galan gobdaane wadada toosana marsiyaan a wa in allaha taala ilahay lamaca almuxsiniina han wanaajiyaayan macagoodi ahaad han wanaajiyaayan oo camalsho wanaajiyaayan macashoy ahaad ilahay inkaalmaya galan gobda a waqaala lahu taala ilahay may ka golay wacbud aabud nabiy llahi maxamed o rabaka rabiga aabud hataa yaatiya antikinka kooyaw kaad alyaqiinu mood antikinka kooyaw wacbud aabud rabaka rabiga aabud hataa yaatiya antikinka kooyaw kaas alyaqiinu alyaqiinu yani almawtu geeri antikinka kooyaas rabiga aabud wa oo cibaadada wada dadaalayo e in yani wa kaysaas wa waqaala allahu tacaala ilahay may kale kagoolay ahayd kale wadkur hus nabiy llahi isma rabika rabiga magaashay hus watabatal goh ilayhi ilaa rabbika rabbiga antikeen go tabtilan goon go ey ingadic go ilayhi ilaa rabbi rabiga antikee daacadiisun gowaay watabatal wadkur hus isma rabbika rabiga magaashay hus watabatal goh ilayhi ila rabbi rabiga antikeen go tabtilan goon gowa ey ingadic go ilayhi ilalah ilahi go daacadiisun go yani waqaal lahu tacaala ilahay may kala kagolay faman yacmal lanka yamal falo misqaala daratin dhuuracsado miizan shay lanki camal falo khayran min khayrin kheer eh yaraa huwa mankarage hu kheerkaso arage a oo wal al wal suubsato dadaaleeda suubsato dadaalkaada laykin yaaliyo alla subxaana watacaala lay faman kofana kofki yacmal camal falo misqaala daratin dhuuracsado wasinshe lanki camal falo ama migdaara daratin dhuuracsado qadarshe lanki camal falo khayran min khayrin kheere walaw ta camal falawna kheere yin camal falo duura cabsado walla eg oo kheere lankisuubi yaraahuwa mankaaso erage hu kheerkaso erage hadhowti walanjaazewa waqaala allahu tacaala ilahay may ka golay wama aladigi tunfigu ising nafakaytan lianfusikum naftin lahaantin nafakaytan min khayrin kheere tajidu helaasan humagaso helaasan ind allahi ilahay agdisiya ka helaasan huwa maagi sugahay khayran haaliy ki kheyr badan iyo helaasan waacdama haaliy kiwinan badan ajran min ajrin ajarkan winan badan famama ladigi tunfigu isingna fagaytaan lianfusikum amagi tunfigu isingna fagaytan lianfusikum nafsin lahaanteedna fagaytaan tunfigu lianfusikum na fagaytan min khayrin heere oo isin gudbidano dhiibtaan tajidu helaasan humagasoy cinda allahi ilahay agdisiya ka helaasan wa huwa maagi khayran khayr badinyi helaasan huwa magi helaasan khayran maleyki khayr badan wa acdama wiinan badan ajran min ajrin ajarkana wiinan badan usoo ajar shay edan wiinya ajar badan lasunsiya waana khayr badan ya helaasa waqaal lahu tacaala ilahay may golay wamaagi tunfigo isingna fagaytaan min khayrin khayr e fa ina allaha tacaala ilahay calimun alihog bi bilkayri khayr kas alihi ogu fa ina allaha tacaala ilahay bi bilkayri khayr kasoy calimun ogi fayujaazikum reesi injaaziya giyaamadiliderwa walaayaatu aayaat aayaadkaasoo alwaaridaatu fi lbaabi baabilmujaahadati didaalow baabsheha orooren kasiiratun aayaadkaas badinyin macluumatun ti koologi waay ayaadkaas anilakordhabo loogi waay wamal axaadiu axaadi falxadis lawal falxadis lawal xadiiska ulmarwiyin wal wuriye an abi hurayrata radi allahu taala anhu abi hurayra maylkuri qaala abu hurayra may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may ka golay in allaha taala ilaahe qaala huwa ala may ka golay xadiisulqudus ah man gofal gofki caada olaytum lian haani insugnaadi waliyan wila ani insugnaadi lankiloolaytumo fakad aadantoogaaye humankaas bilxarbi xarbiya ogaahiye wa famaa tagaraba madhawaad ilaya nantikiy cadiyo dolkay mahinka dhawaad bishayin shay mahinka dhawaad shaygaas oo axaba lijelan ilaya nantikee mimaagil kujelan badinyi iftaraltu an farwele aleyh alalabdi odonka korshay ka farweli wamaa yazaalu cabdiyo odonkay mazuulaw yatagarabu ini hadhawaadaw ilaya nantikee binawaafili sunyaalahinka dhawaadaw mazuulaw hataa uxibaana ilaan kujelada hu cabdiyo doonkay kujelada fa idaa axbabtu adi jelada hu cabdiyo doonkay jeladon kuntu an haade samcahu xaafida samcihi samcilabdi odoonka samcishakin xifdi aw yahaade aladi samcigaas oo yasmac lcabd odoonka dhege bi bisami kadegi wa basarahu waxaafida basarihi basar shakin xifdi aw yahaade aladi basarkaas oo yubsiru sarga bi bibasar alkarga wayadahu waxaafida yadihi yadiskin xifdi aw yahaade alati yadaas yabdisu shugobdayo biha bilyadi kagobda wa rijlahu waxaafida rijlihi lutiskin xifdi aw yahaade alati rijladaas yamshi sadarer biha birijli wain saala huwa cabdigaas niyan haygi suaal laudiyana siyay oo siyay huwa cabdigaas siyay wala in istacaada hadii megangeliye dalabon niyan oo megangeliye dalabon la uciidana megangeliya megangeliya huwa cabdigaas hawaamay ureewadekin albukaariyo aadantu maclaahu aclamtu ogaahiyay huwa cabdigi biani ani muxaaribun harbiya law lilabdi lharbiya ogaahiya istacaada ni macnaheed ruya binuni wabilyaai alaakriyay istacaada biya istacaadani lamadba jaran wa aladi alxadis lawal hadis larbaciin la waayo an abi hurayra tamayl kuriye qaala abu hurayra nika gool qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sha may ka golay in allaha tacaala ilaahay qaala huwa ala may ka golay hadisulgadusua man gofal gofki caadaa huwa manka laolaytom li an haal in sugnaadi waliyan wili laolaytom lang ani wiligay e lanki dhibin jeysado afka dhibin kujeysado misma e ficil dhibin jeysado oo laolaytom fakad xaqiigi dhab ahaan la aadanton may ogaahiyey humankaas bilxarbi xarbiya ogaahiye ahy yani fa yani waa kay xarbiya ogaahiye wa oo alla subxaana watacaala mayl sheegay lang oo xarbi ogaahiye eri ini lankan iyoonayo lanko kala oo usuna riba riba kan aamaw kan ribada aamaw iyoonayo kan oo wili ilaahay dhibaw lamadaas iya la sheegay la sheegay fakad aadanta ogaahiyey humanka bilxarbi xarbiya ogaahiye ani laxarbiye manka suge wamaa taqaraba ma madhawaaq ilaya nantikia cabdiy odoonkay mahinka dhawaaq bishayin shay mahinka dhawaaq bificli shayin shay ficil shay ka dhawaaq ama bigowli shayin sunid le bishayin le isku dheef bishayin shay mahinka dhawaaq shaygaas oo axaba jeelan badinyi ilaya nantika eh mimama ladigi likujeelan badinyi mahinka dhawaaq iftaraltu an fardu eli aleyh lalabdika fardu eli odoonkay korshay wali kafardu eli wali inkujeelan badinyi odoonkay inkadhawaadaw ma jaro wali adoonka nkadhawaado kanakajelan badiyumaybua ah. wali an kafarlo eli horto marki hayo e gudud bacdi shal horumare wamaa yazaalu cabdi adoonkayna zuula ah. yataqarab hu cabdiga dhawaadow ilaya nadiga binawaafili sunyaalha inka dhawaadaw kalkun faraaili horta wala iskalajer soonki wala iskalajer salaadi wala iska tukde xajki iyo lanki maalgab oo kala xajiye sadaqadii lanki walhaysada dhiibe wala iskalajer laakin wala shal horumaraw mey وama yzal cabdii yataqarabu ilaya bنawاfil sunadaas alasalmare lan ala lanki soon sune badiyaayo salaatlail badiyaayo suno badiyaw haddan yani sadagada sii badiyaw suno e waajibka yani o sune badiyaw yani yani salaado sune badiyaw kalku cibaadadaas oo sunada lagsal hormare وama yzal cabdii odoonkay mazuulaw yتqرb huwa cabdiga dhawaadaw ilaya nantike binawaafili sunyala inka dhawaadaw mazuulawa حata uxiba ilaan kujeelada hu cabdigaasay ku kujeeladaw oo yani waa kay saas waay ilaa xubugay ku helawa ilaa xubugay ku helaw masula adoonkay ahiya indhoado masalan may wala wal zaaid waladarsad ma wal kaleeka dari masalan may ulmadka misaali jiran siidka oo lama odoon gabo reer lama odoona yani hoolgeliya walan dhiibay besin dhiibay suugun bahawer lamadi odoon wala hadgaden kolkun ko walaagi hadgadi ma welay yani weelan weydiyay weel hadhahgeliyay weelkia kadhahasheeni kamusun walaag meesilin dhiibi walaagagaday sidiyo binaanka yaalan galantisa kuwed binaanka yaalano suugdatisa lamaray sidiya kasheeni kalkun lamadan odon horta walila fariisameeyeen day laakin kan zaaidka oo wala suubime hado kan oo weelka dhahgeliyo ziyaadada sheendi kalkun kaasa lijeeliy odon kaasa lijeelan badi taas oo kale odonkana faraaili walisa gududi laakin sunnadii dheeraadka kan lakooya kaasa ilaahay maxabadiisa leeli wamaa yazaalu lamadaba waajibki gududen laakin kana zaaid samey وama yzal msulaw cabdi odonkay msulaw yataqarab hu cabdigaasoy dhawaadaw ilayanantike binawaafili sunyaala inka dhawaadaw xataa uxiba ilaa an kujeeladaw hu cabdigi kujeeladaw fa idaa axbabtu hadii ana jeelado hu cabdigi ana jeelad kuntu haade samcahu xaafida samcihi samcilabdi odoonkasoy samishay kin xifdiya ahaade samcishay ba nag nagde oo n ilaaliya walhungma deegawa aladi samcagaas oo yasmac lcabdu odoonka deegaw bi bisamci samaka deegaw dhiga walka dhega waa nang haadey oo dhigaashe nhefdiye kheernay dhiga ka dhegama walhum kadhugusla dhigaashe wa wabasarahu wabasarahu fa ida axbabta dian jelado kuntu haadey basarahu basara alcabdi adoonkaas arag sheye haade ey xaafida basarihi wa arag shay hifdiya haade aladi basarkaas oo huwa cabdika ka aragaw bi bilbasari wal ka aragaw hindho wal ka aragaha nang haade ng xifdiya yani walkheer lay hindho ka aragema walhuma kafiriyayo ila aning hifdiya wa wayadahu wahay yadis yan haade waxaafida yadi yadilab odoonkas yadiski hidriya ahaade wa alati yadaaso yadishu su gobdaw bihaadidi yadi ku gobdaw galantis wal ku gobdaw anag nagade wari ala subxaana watacaala oo galantis wal oo kheere ma wal kelma kataabadaw warijlahu lutis lutis yan haade waxaafida rijli lutiski hidriya ahaade lutisan hidriyan doore wa alati rijlidaaso yamshi soodaw biha birijli lut meel kheere eh, ma wal meel hung manka socda luto manka dareerawa wain sa'ala hu cabdiga di suaaloniyani suaal la ucdiyana siyay oo siyay hu cabdigaasay siyay ilahu intaasan bahan umuurtasa yani haajadaasan ba hadii yaro siyay infududaayer ilahay wala cizati wajalaaliya kadhaarday in istacaada hadii bidbaa dalabo megangeliyo dalabo nian oo megangeliyo oo ilaahu yani wa kay adik oo megangale walaan oo bedbaadiyer la ucidana bedbaadiyay oo bedbaadiyay humankaasa bedbaadiye eh yani rawamayure adidka albuaari gadidaasa deersiye sunadooda badi aadantu ogaahi macnaahu aclamtu ogaahiye hu cabdigaasoy ya ogaahiye biani aniba muxaarimu laharbiya lahu lishasi ay lahu liman wa aadantu ma ogaahiye bimacnaa aclamtu ogaahiye hu mankaasa ogaahiye biani anib muxaarimu laharbiya lahu liman diyaar haadoy laharbiya xarbig ilahin walundulgaado kormeewa istacaadani macnaahu isticaada megan geliyo dalabe ni ani oo megan geliyo dalabe ruya mayluriye binuni walwuri isticaada niya isticaada megan geliyo dalib wala in wala yahay wala in isticaada hadii badbaadiyo dalabo niyan ama wala in isticaada hadii badbaadiyo dalabo biya ana goboday isku macna la lama niya iyo biya lamad walwuri ruya mayluriye binuni alwuri wabilbai wabilbai ban walwuri athani alxadisu thani xadinka lamaad xadinka lamaad marwiyan walwuriye an anas ibn malik radi allahu taala anhu anas yalkuri an nabiy sala allahu alayه wasalam fi imam aladi yarwi huwa anas yarwi huwa nabaga wuriye himal an rabi rabi nabi naba rabi shay aza alib hade wajalawinadi kuri qaala rabag may kagole ida taara ida tagaraba alcabdu odoonka adi haindhawaado ilaya nantike shibran qadara shibrin taakado gadarshi haindhawa tagarabta dhawaade ilah ila lcabdi odoonka nike ndhawaade diraacan dhodong ye ndhawaade mujaahadidi lay oob dadaal samayto cibaadada ilahay badin ilahayna raxmadiisi tawfiigdisa kin dhawaayo kagalan gobde wa waida taqaraba huwa cabdid hadii dhawaado ilaya nantika diraacan qadra diraaci dhudhunkoga darsa in dhawaado cibaadad hasii badiyon taqarabto anina dhawaade minhu min alcabdi an dhawaade baacan galnya fidisi an dhawaade yani raxmadi ilahay i tawfiigo horre kinka badiya wa iyonaya fadlag iyo ajarka badan waida ataa huwa cabdig hadi koyo nian inkoy yamshi haleyki hadareraw inkoy ataytun seede hu cabdigian seede harwalatan degdegiyanka seede waay awamayure mujahadu mar alla marbada dadaalo ilahay sheedan dhagaagsato ilahay horakin galan gobde wa a yani saas alxadiu thani athani an anasi marwiyun an anas ibni malik radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam fi imaam ladigi yarwi huwa naba guriyey ima guriyey can rabi rabi nabi naba rabi shakuriy caza aalib haday rabig wajala winadi qaala huwa qaala anasun anas may ka goley yani ma qaala qaala qaala allahu de qala lahu taala ilahay may kagol hasiyto godis waay ida taqaraba alcabdu odoonkay hadii hadhawaado ilaya antikaha indhawaad yer ilahay shibran kadra shibrin taakado gadarsa indhawaad oo cibaado walaa habadi taqarabto ni indhawaade ilahi lalabi andhawaade diraacan dhudhung iyo ndhawaade wa hay dhudhunka oo kaliya ndhawaadenin waida taqaraba huwa cabdiga hadii dhawaado ilaa inantika diraacan dhudhung hay indhawaado daacada habadiyo eed handadaad taqarabto anin indhawaade marbus yani dinigi handarero anin hora yani raxmadan badiyay tawfiiqdan badiya a takarabtu ajarkanan badiya takarabtu dhawaade minhu min alcabdi baacankafiisiyan dhawaade waida ataahu cabdigi adi koyni anin koy yamshi halayki dareera ataytu seedehu cabdigi harwalatan degdeg yanka seede a sawaamay uriy xadiska albuaariy alxadisu thalis xadiska sedaad an ibni cabaasin radialahu taala canhuma qaala cabdulahi bin cabaas may ka golay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul she may ka golay nicmataani lama nicma maqbunan may lakeediyey fihima fi nicmatayni lamadaas nicma dhahdi o may lakediyey kasiirun wal badan min annaasi eelakakedi kufaa'idaysada waayan wa may lamada asixatu caafimaad iwalfaraago faaruqsanaan lamadaasay dad badana kufaa'idaysada waayana lakakedi wa nicmataani lama nicma maqbunon may lakediyey ay waaqicuna fi lgabni yakadiyaayan dadka waay wahuwa alkhasaaratu walkhidaacu walgaflatu walgilad ah may wadalika lianahum laa yastafiduna bihatayn nicmatayni wa lamadan nicma makufaa'idaysan fi lqiyaami gumaw biacmaali saalixa wa lamadan nicma dhadiya may lafadaay dadaal wariya samay korta samayd inti ad caafimaad gabto caafimaadka madaa'imaayo inti caafimaadka ad gabto dhaaco badan adlakoy haye faaruqsanaantana faaruqsanaantan yeen madaa'imaaso inti ad faaruq eta mashkuul agnagane rais adangnagane ra-iisulahli walawlaadi adangnagana yeena kufaa'idaysato mana yani waa kay lamadaas nicma dad badan ye kahoobadlakaqabni dad badan alikakadi mana fursad oo binaanka alay dad badan kufaaidaysado ayno lakakadi dadna kufaaidaysadaen wa qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkama goray nicmatani lama nicma maqbunong may la lakadiyey fihima fi nicmatayni lamada nicmo dhahdiyo may lakadiyey kasiiran wal badan iyo lakadi kasiirkaas oo min annaasi dadku mid ee lakakadiyey kufaaidaysado aayeen lamada may asixatu caafimaad waay iwalfaraago faruk sanaan waay inte faruqata oo mashul min ashuklina faruk bal faragu faruk sanaan waay lamadaas dad badan alkakadi kufaa'idoysado ay oo kalku maylina amarahay rasuulka amarahay sala allahu alayh wasalam lamadaas waktisho hal kufaa'idoysadoy sawaamay wuri adidka lahay bukhaariyo imaam albukhaariya wuri alraabicu axadiid raabic xadiidka afaraad an caiشhata radi allahu tacaala canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam kana nabiy nabo yaquum nabiy nabo gumaay mujaahadada rasuulka sameeyey oo nun inin kubahan yalo na tusiyahay rasuulka aminkiya gumay min alaili bacda lail xataa tafaara xataa tatafatara ilaa kudhadhambalanto gadamahu lamisugaad kudhadhambalama salaatulail sin surma iyo lugaashay baraain dhadhambalamayn wa fakultu ciishimayletaa lahu linabiy may ngaray lima may tasnacu hada dhibkan may insamayt ya rasuulallah ilahay rasuulkiisiyo walhaal kad gafar allahu ilahay dhaafay lakaad lahantaa ma lakin dhaafay takadama huwa maag horumari kin dhaafi min dembika dambiga wali hormari ama taakara wali gadaal mari ilahay kin dhaafi may inis dhibkin inis marsiido maskun turto qaala nabiyna umay ka golay afalaa uxibu ana an may mijeeliya an akuna an aninahaado abdan odonhaad cabdigaas oo shakuran lirabi rabi shay in shukri awhaad mijeeliya mutafaqun aleyhi hada wahada lafdan kan e lafd lbukaari bukaari lafdi shay waay wa naxwuhu naxw lxadiid hadiidkan kan e oo kaliya fi saxiihayn muslim bukaari fi shuhal min riwaayat lmugirat ibni shucba mugirat bn shacb riwaayadiisna lakuriya arabicu alxadis raabi an caiشhaa radi alahu taala anhu aisha may lakuriya ana nabiya sala lahu alayه wasalam kana nabiy nabag sin dadaalay may haaday yaquum nabiy nabag ini guma wahaad min allayli bacd alayli haminka bacdisheya gumaay haminka salaatulail yan gumaay surumaay xataa tafadara xataa tatafadara ay xataa tatashadaqa ilaa kuda dhambalanto gadamaah gadama nabiy naba lami sugaas kuda dhambalamaan iyo surnaaday salaatulailay mujaahadadaas dadaalkasa sameeyay wa ano saasna ninku baahmay wale rasuulullahi onay dambishay dhon la dhaafi ya saasan dadaalahay wal warsaday fakultu law caaisha may leta fakultu an may ngaray hataa tatafadara inti kudhadhan balaman gadamaaw gadama nabi nabag lamidis lugaad ilaa kudhadhan balaman ya surnaaday salaatulail in surnaaday faqultu caaisha may leta fakultu an maray lah linabi may ngaray lima may tasnacu anta ya rasuulallahi o n weelas haada kan may in samaytua lima may tasnac soobir hada shidadan i dhibkan mayn samayt a hada lcamala camalkan kan ay oo dhibkan ay mayn samayt ya rasuul allahi walhaal kad gafar allah ilahayna dhaafi mayn samayt lakad laanta kin dhaafi ma walaagi takadama huwa maag hormaray min dembika dembiga eh wama walaagina kin dhaafi taakara huwa maag gadaal maray min dembika dembiga wali hormari wali gadaal mari kin dhaafi mayn samayta dhibkan kan eh dhibaatadan liska samayto qaala nabiyna omay ka goole afalaa uxibu anana majeeliya anakuna akuna ini had majeeliya reed cabdan odon had shakuuran o shakuran shukriya lirabi hadii ilaahay nicmadaas siiyay dambigay wali horay wali dambo ila dhaafi anina shukr marin kubahan odon rabi shukriya miya seerahay rasuulka sala allahu alay wasalam mujahadu kalkumadism kaasankadadaan mutafaqun aleyh xadiidka mutafaq waay hada lafdan kan eh lafd lbukaari bukaari lafdi shay waay wanaxwhu naxw lxadiisi xadiidkan aisha wuridi oo kaliye kaainun haade fi saxiihayn muslim bukaari hadi hadi mutafaq hadi min riwaayati mugirat bni shucba mugirat bni shucba saxaabig lalaha ina lakuriya riwaayadiis eh min riwaayati mugira mugira riwaayadiis eh muiradaas ibni shucba shucbarishiha ina lakuriya hadidkaas alkhamis alxadid alkhamis xadidka shanaad ruya may luri an caiشhata radi allahu tacaala canha aisha lakuriya anaha aisha gaalada aisha may kagole kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may ahaaday ida dakala huwa rasuulka hadii galo ida dakala alcashru dhefail ida dakala alcashru tumunka hadii galaan toman ka dembuwa ashru yani ramalan ramalan toman shay demb hadi galan ahya nabiy noolayahay alayl haminka noolaya haminka dhon salaatleila kadhafaray ka noolayahay waikala nabiy nabaga hata buraarijiyahay kayahay ahla ahla nabiy wajahay wajada nabiy nabaga dedaalay washada nabiy nabaga dhuujisadaay almizara hoos gundiga dhuujisadaay mutafaqun aleyh xadiiskana mutafaq waay walmuraadu unglijeedada ashur alcashru unglijeeda ahe alcashir lawakiro tomanka dambe oo min ramadana kumid ew walmizarna alizar hoos gundulay hoos gunduga hirdaa dhujisla wahuwa shad lmizar kaasoy kinaayatun sarbeeb an an itizaal nisa bilaanto ku dheerado koodashe sarbeeba bilaanta ku dheeraday okale manaa dhu sug yani ahay sunka hoos gunduga dhujislayt dheeradayo manaa bilaanta ku dheeraday wakiila mayleer almuraad ujeed tashmirhu tashmir nabi nabakanjeerado sheegaay lilcibaadati hanjerada yuqaalo may lera sidi ado shadadtu hiri liajli hada almri amarkan kan daraadisa mizari hoos gundiga in hiri salerema ey tashamartu hanjaradi watafaraktu lahu li yani lilamri amarkan kan anfarog nagada in hanjaradi salera kolka cibaadadana saasan kahanjerado languma lambaahan mujahada la samey an aishata radi allahu taala anha anaha ana aisha gaalada aisha may ka gole kana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshima haaday ida dakala alcashru tumun oo ramadaani hadi galaan aya nabiy nabag noolayaay alayla minka noolaya tumunkaasami yahmin noolaya cibaadi ka noolaya gadhafaraayo tahajudi salaatulel akriyayo iya ka noolayaay waay gada nabiy nabag buraarjaay ahla ahla nabiy nabag helshay kayaay helshay zawjaadka bilaanteena kayaay tukada isina salaatulel tukada lailatulqadara raadiya yeelay wajada nabiy nabag dadaalay mujaadadi a wajada nabiy nabag dadaalay cibaadi ka dadaalay washada huwa nabaga dhuujiyaayey almizara hoos gundiga dhuujisadaay hoos gundiga eedan hiride lanka morki hool adag obada fadaw karka duubada sifelan hiridogda kolka cibaadin hanjeeradaay lay rasul mutafakun aley hadiskana mutafak sida addunyada lanka hanjeerada lankahooda lanka hanjeerado cibaadana lang hanjeerado lanbahamilindila mutafakun aley walmuraadu lajeedada alcashru lawaakiru tumanka dambi waay min shahri ramadaan bil ramadaan kumide walmizar macnaahu alizar hoos gundu wahuwa shad lmizarka washad lmizara yalari wahuwa mizarkaasoy maylanjeeda shad lmizara taas hoos gunduga dhuujiyaay macnaheed maybua kinaayatun sharbeebu can ictizaali nisaai bilaanta kufogaashadooda hesheela sarbeebahay bilaanta kudheeradaay meelileerfadi iyo shad lmizara iyo labiri yani saaso kinaayatun sarbeeb waay can ictizaali nisaai bilaanta kufogaashadooda yani kudheeradoo bilaanta kudheeradoo la sarbeebahay wa yani waila may kale lakafasiray shadulmizarka hoosta dhunjisdaay washada hidaay almizara yani wa kay masalan hoos gunduga hidaay ta macnaheed maybua almuraadu lajeeda tashmiruhu tashmir nabi nabag hanjeerado shay lilcibaadati ibaadan hanjeerada waay yuqaalu may lere shadadtu dhuujiyay liajli hada alamri arintan tanga beertan tanga falawshe biyagun dhaamiyawshe beertan godawshe waan dhuujiyay himizari hoos gunduga dhuujisa lere kal marki kofka wal hoolada gobayle iyo karka dhuujisade kolka cibaadadana lan dhoojisado lan dadaalo lan bahanyo shadadtu yani hiday yugaalo may leray lugat lcarab shadadtu hiri liajli hada alamri arantantan e daraadiye misari os gundiga in dhoojisigiisa lere ey tashamartu hanjaaraday watafaragtu farug nagday lahu li hada alamri amarkan kan en hanjaaraday farug nagadi san ere kolkan cibaado la hanjaarado lan bahanya asadisu alxadis sadis an abi hurairata radialahu taala anhu qala abi hurayra may ka golay qala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ila rasulsima golay almumin muman muminkaasoo algawiy hoog badan almumin lgawiy hoog leh ya khayrun khayr badan axab lijelan badin ila lah ilah intika lijelan badiny min almumini mumina kujelan badiny muminkaaso laifiye laakin wa fi kulin kan kal ki kastaba khayrun a kasugnaadi aris dadaal alaamaha korsheeka dadaal yanfacu amaad anfaco kaada ka anfaco wastacin bilahi ilahay kaalmaysoy walaa tacjizin ajistoy wain asaab hadi asiibo kaada shayun shay kaasiibo asiibo fagul dhee falaa tagulon ertoy lo ani ani facaltu fala fadi kana almru amarka hada faday kada sada wakada sa hada fadi an artoylilay walakin kul dheh gadar allah ilahiy shaygan gadari wama aladigi sha allahu ilahay doonoon facala huwa ilahay falasala dhewa may wali fa ina lo laftiga lowe taftaxuya lo tas may furaase camal shaydaani shaydaan camal shay furaas sawaama yuri hadiska muslimon imam muslim wuri alxadiis sadis xadiiski lihaad ruya may luriye an abi hurayrat radi allahu taala canhu abi hurayra mayl kuriye qaal abu hurayra ninka gool qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul she may ka goolay almu'minu lanka muminka muminkaasoo alqawiyu hoog badan o iman shay hoog badan oo kheerka falaayo macruufka falaayo mankarka reebayo daacada eedanka dadaalayo saasay hoog badan iyo khayrun kheer badan wa axabu waana la jeelan badinyi ilalah ilahi inti ka eh min almu'mini muminku kheer badinyi lakujeelan badinyi muminkaasoo laciifi laciif eh lang mumin oho iman shay mumin weha iman shay hayso laakin daacadis la isku gududaayo holkalan gobodane saase kaas oo hawla gobodaayo iya lajeelan badan yi hooga badan a wa fi kulinki kas min almumin alqawiyi wa min almumin aldaciif ki kastaba ahdisa khayrun khayr kusugnaadi wa fi kulinki kas datis khayrun khayr kusugnaadi acris anta mukhaadabaw ada dadaal mujaahadadiilasamraay calaa ma aladigi korshay ka dadaal kheer yanfac anfac kaad ka anfac wal ali waliba kheer eh mool lay haada ficil lay haada adiib aakire ka anfaca doon kaasoy ka dadaal wastacin waana kaalmaysoy bilah ilahay kaalmaysoy adiina dhagdhagaag sameey ilah haddana in kaalmay dheh ilahu in kaalmay dheh marki ad dadaalo ada dhagdhagaag sameey ilahu galan gobay dheh in kaalmay dheh walaa tacjizan aajistoy aajizin iskridon aajistoy wain asaaba haddii asiibo kaada shayun shay ka asiib falaa taqulon ertoy low ani facaltu falafadi kadaa sadi sudad weela fadi kana alamru amarka hada faday kadaa sada iwa kadaa sa hada fadi aysan yede low an sadi low low low ta isticmaalsha la diide walaakin dhul dheh walaan wali ka siiba maha walaan hadi sadi sudi weela fadi walaan miya siiba fan angartoy walaakin dhul dheh qadara allahu shaygan ilahay a gadari walaan an yasiibi wal ilahay gadarshe horeb azaliya lan gadariyo sadeh wamama ladigi insha allahu ilaahay doonoon facala huwa ala fale walaa yusal cama yafcal wa ilahay maanmal suaala wali susuubi kalkan shaygan ilahay agadari ilahay wali doonon fale besladebes adoon ingaansuma isku haw may wali fa ina low lafdiga low e low low tasalidide taftaxu hiya low tumay furaase camal shaydaani shaydaan camal shay furaas may wala low tumay kasugna liana fihi low may kasuguna har yani roorow haruban can tasliimi roorow iya kasugun hingaansumaw lakaroor ligalaa ilahi wagadrihi wa ilahay galisha i gadarsa ninkaan sumlakroora kasugum oo anhaan samay fadi wahaan may dhiifan gadarka ilahay roorka weydiyahay mana nagdaas mana kolkin shaydaan nusuuna gadar ilahay lankaroora fade kolkin shaydaan camal shay furaasaas fa ina low low taftaxu iya low tumay furaase camal shaydaan shaydaan camal shay furaas angartan low nga isticmaale kawaama yureewadeedka muslimo mujaahadidi lay wa fi kuli ixris calaa ma yanfacuka dadaal wal ka anfacu malare mujaahadadii lalisamara dadaal lil daacadedinka dadaal asaabico alxadis saabi marwiyo canhu an abi hurayrata lamal kuriyey ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goole xujibat naaru naartiya laxijaabay goodbanka deki bishahwaati nafta walijijeel wa xujibat ljanata jinadina boodalanka dika walijaabi bilmakaarihi nafta waxyaalihi kakadaas mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa ahe ana rasuula lahi sala lahu alay salam qaala rasuulka may gole xujibat naaru naartiya lakaxijaabay lakawareeji bishahwaati nafta walijijeel nafta may boodlanka dhika shahwa shahwadina nafta eedan jeela kolka yani waa kay hoob shahwadaas oo nafta walijijeelada samayso macsiyadii iyo munkarki iyo hadalki huma i walbana naftaaso jijeelada samay naarti boodteedi birtay kolkan galaasureed waxujibat ljanatu janadin iyen walxijaabi bilmakaarihi waxyaali lakahadaw yalakahijaabi salaatulil hankaoo la dhafaro dadka sundiraan hakato yani waa kay weysaysato ama gobooysato cibaadadii salaatulil jamaacad horo kin kutabne yani dadkunduraan iskubato dhaanta dareerto kolka yani maylkadhisi walba nafta kahadaasla oo maalki ka walka dhiiba lakaley maalki ka antaas dhiiba xajiya lakaley yani naftana ma ogol walaagasdon kolka wal alwali wali oo makaarihe lakahadaw ya janadana lakwareeji makaarihdaas oob samayta kolka janadii bose adin galaas waay wa cujibat ljanatu janadin walxijaabay bilmakarihi waxyaala lakahadaw yalakahijaabi mutafaqun aleyh wa fi riwaayati limuslim xufat walkoobabi la badala xujibat walcijaabi bedashe xufat walkoobabi xufat naaru mana naarti alakoobabay yani bishawaati alakakoobabi waxufat ljanatuna bilmakarihi saasa kasugnaati bacdnusuna wa fi riwaayati limuslim xufat walkoobabi badala xujibat xujibat bedashe xufat walkoobabi iyo bacdi riwaaya muslim kasugnaati wahuwa xufat yeena bimacnaahu macnaa xujibad lay xujibad macnaheeda lay man xujibad iyo xufad isku macna lay lamada dol ay ey baynaho xufad dolkaaba baynahu bayna shaksi wa baynaha bayna annaari lamdatiyo wa hada alxijaabu derbigin kan ay ka jaro fa idaa facala hadii falo hu alxijaaba xijaabkan lakureebi hadii sufal dakala gale ha aan naara gale marka markaona lamirka maylignage ey baynahu bayna shaksi وabaynaha bayn اljana hada lxijaab ahaabi faida facala hadii falahu xijaabkaas dakala galeha aljanata gale lamada bareed xijaabkaasan dhehay janadii maylaka xijaab naarti maylaka xijaabay shahawaad kolka xijaabkaas oo shahawaadka hadii su sameeyo shahwadii sameey maha naartiya gale janadii yan maylaka xijaabay makaari kolka janadii makaarihdiye hadii ada sameyto xijaabka makaarihia sin dhehay hadii makaarihdi walilaka fari sameyto dhibahaadan shidibahaadan ad samayson jiladiya galaasudureed wahuwa xadiidka bimacnaa wahuwa xufad wahuwa xufad lafdaga xufad e bimacnaa macnaa xujibad xujibad macnaa shay ahaadi isku macna le kolka xadiidka sii fasiraay musanif baynahu bayna alcabdi adoonki wa baynaha bayna aljana may haadena hada alxijaabu xijaabkan kan ayay haadi fa ida facala alcabdu adoonki hadii falo hu alxijaaba fala oo shahwaadki e dakala hu abdigi gale anaara gale marko lamirka meelg markoona baynahu bayna shasi wa baynaha bayna aljanati may haday hadan xijaab ahaan fa ida facala hadi falahu xijaabki ma dakala galeha aljanata markoona jinada lagnaga lamir markoona naarta lagnagay lamatiisa samayler asamin alxadiu samin xadiiskiisiy daadmawiy an abi cabdillahi abi cabdillahi maylkuriye magaashayno cabdillah cudayfatin ilyaman alansaari almacrufi lanka saaib saaib siri rasuuli lahi sala lahu alay salam ilahay rasul shay saaibsir shaylan kasaay radia allahu taala canhuma gaala may kagoolay xudayf waay salaytu tukudi maca anabiy law maasha latukdi data laylatin fi laylatin ala tukdi faftataxa huwa rasuulku furfurdi salaatu leil waay si rasuulka mujaahadan sameeyey yalana barahay albagarata suurat albagara iya furfurdi fakultu an mera fi nafsila nila isadra maysara salaadi kajar yarkacu koley rukuc doona huwa nabag cinda almiyati boqol agdiya rukuc doona boqol ayadood oo bakiyo rukuc doona saysari uma mala nabiy nabo tabi fakultan may kagolay fi nafsila wa yani salaadiya kadhax jiray anla ishadlay maysaray yusali huwa nabo tukudey kuley biha binisfiha suurad nisfiyaya katukudee saysari mana ahay yusali tukudey biha biakhiriha niyajar biha biakhiriha akhirse kutu biha bilbakarate kutukudey biakhiriha kutukudey yani fi rakatin fakultan may kagolay yani wa kay fakultu fakultu may kagolay tan horta binisfiha dheg fakultu may kagolay fi nafsi yusalihu anaba kolay tukade biha binisfiha surudun nisfiha katukaday fi rakatin katukaday saysari famala nabi naba tabilay fakultu adin may kagolay yarkacu nabi naba kolay rukucu doone biha biha biha bilba biha biakhiriha akhir shay rukucu doone saysari uma stataca nabiy adin nabag furfurdi anisa suuratu nisa furfurdi ay fakara nabiy naba akriha anisa akri uma bacda dalik iftataxa nabiy nawo furfurday ala cimrana furfurdi fakara nabiy nabo akriha ala cimran akri suradaas yagrah nabiy nabo akriya mutarasilan hali ki hasilan akriya si tartiib tartiibn akriya mana ey muratilan hali ki hasalya yatabayan lxurufa walkalimaat xuruftiyo kalimaadka ba yani shishal cadeeya shishal cadeeye shishal dhigo ida mara nabiy nabiga adi maro biaayatin ayd mar iya aayati tasbixn kusugnaati sabaxa nabiy nabo tasbixsada waida mara nabiy hadii maro bisuaalin suaal maron saala suaal yani wa kay saal saal llaha taala ilahi suaal waida mara nabiy nabg hadii maro bitacawudin aud ay tacudka jar hadii maron tacawada magangalaw uma bacda dalika raka nabiy na rako fajacl nabiy na may gudgalay yaqul nabiy na wayna kagolaw subxaana rabiya an rabiga yadaysin rabigi alcadiimi winay so kagolaw fakana rukuuchu rukuuc nabiy naba rukuuc shay may ahaaday naxwan qariiban kindaw min qiyaami qiyaami nabiy naba surun shay dawa sdsrsa ka akriya walama oo kale rukushayna hadi fama gaala nabiyna umay kagolay samic allahu ilahi ajiibe liman an ajiibe xamidahua mankan maadi hu allah taala ang maadi rabbana ya rabbana ya rabbana rabbanaw laka adikin sugnaadi alxamdu xamdu kamile uma gaama anabiy naba gumi hadin marnaba fakacadi lamaado qiyaam a gumi qiyaamkaasoo dawilan dhe qiyaamkaasoo gariiban dhaw mimama ladigin dhaw rakaca nabiy naba rukuucay uma bacda dalika sajada nabiy naba sujuud faqaala nabiy naumay kagolay subxaana rabbiya ana rabigayadailsan rabigalaclaa saray fakana sujuud sujuud nabi nabo sajuudo sheemahade gariban kin dhaw min qiyaami qiyaami nabi nabo surin sheen dhaw ay rawaama yuri adadka muslimun muslim iyo wuri maylaya alxadisu sami an abi cabdillahi kunidislankileraa mel kuriye magaashin xudayfat bn lyaman xudayfat bn lyaman alansaari ansaari lang nisbay ansaar reer madiniha ansaar lang nisbay mel kuriye almacrufi xudayfagaaso almacrufi lankasaaye bisaaxibi siri rasuuli llahi sala allahu alay wasalam ilahay rasul shay sirti saaxib shalinkasaay radia allahu taala canhuma lamadiyo balkra lahada sa yani waa kay xudayfiya aw shay aw shay yamaniyen saxaabi ahay uxud yakashahiday uxuda ladilakadilay weliba muslimiinta galantiyo kadhimid soo lang malayo gaal lang malaya muslimiinta galantiyo kadilen kadaleerahay kolkan lamadiyoba radia allahu taala canhuma hudayfiya aw shaylikraananagda qaala hudayfatu hudayfa saaxibu sirmay kagooley oo may bu ahaa asxaabta rasuulka sala allahu alay wasalam asxaabtiis rasuulka aarta eedan baarbaara lamba meelin meelingalamaa dijiyaay ko maybua yani oo sirta eedanka kafaylaay xudayfa may maybua lan sirta eedan ilaaliya ah e rasuulka sirtisa insheegdada diyarimana lan sirta may gofta sirta dhadaw lan ali lanki sirta ilaaliyaw oo yani waa kay eed ambiyana um sirti ad insheegdata ambiyana um kaasama ilare saaxibu sir sirta insheegdadaas ama lang o wari sheeg insheegdoob sun yani basamir oo kale ho hoos ku biyaayo dareeriyaayo saas oo kale walma insheegdadaw mana kolka may ahay saaxiib siri ahay lankan hudayfe lang sirtan ilaaliya ahay hataa may lin sheegay ha xudayfatumlyamaan may kasaay munaafiqiinta liiska magaasho kasa jari maana rasuulka an sheegay sala allahu alayhi wasalam an sheegay jar yani waa kay asaal ahaan munaafiqiinte oo markaas rasuulka samayn jir hoogen siridio liisio udayfilan kaseeday hataa cumar siila lahay o cumar hadiisu khaliifin weelo dad khaliif meelanka weelo yani waraysada jari oo islan iska shakiyo xudayfi waraysaday xudayfo lang oo madaha kadiki lang munaafiqiinta kumida kajare eh. ha ko kajarer eh, mana ko kajar insheeg ed magaasha insheeg maka insheegari magaasha maka insheega oh. laakin ko kajar bes cumarna lang li ilhaamiyahay suna fiirfiiriye kaosiya di sun dareemi suna fahmi kisugaay kubi makin di badaari munaafiqa taha madax maki dikadaw oh. kolka reed lang sirteedan ilaaliya xudayfiyaha saaxibu siraha radi allahu taala anhu hataa yani wa kay cumar maylerahay lankoli shakiisinya oo munaafiqe hoo milo madina kadhimid waraysada jari cumar hudayfa kutukadayseeda janaazadaas ra masena hudayfa oo bersunka dhor sada jari mna ini munaafiq ogi kalka reed yani lansaaseo sirta landibidyaha saaxibu sira landireed lambinigo faqiyu hadi lumma koa liley kooma liley yani aminu hadi lumma wa abu cubaidat bn ljarax oo kale saas oo kale lambinigo kafayle rasuulka asaabta lambinigo melongan saaray kalka yani wa kay may qaala may kagoray hudayfa salaytu maca nabiyi nabag maisha latukadi ari sala lahu alayه wasalam data laylatin fi laylatin haminko salaatlail ya rasuulka surmanin koy latukoy galyaley faftataca nabiy nabag furfurday albagarata surat lbagara sin dheertaiye furfurdi fakulton may kagoolay yarkacu nabiy koley naba rukuco doonehe cinda almiyati hoob uswedaa akriya ban argi may kiyaasay meera koley boqol hoob ladersufa rukuco doone ideeratley dareemay yarkacu naba rukuco doone koley cinda almiyati boqol aydoo dagdiya rukucay uma mala nabiy wa tabi horaan weli fakultu may kagoolay fi nafsila maysaray yusali nabiy tukaday biha binisfiha kuley suuradan tan nisfiha katukadey fi rakcatinga katukadey hadin ma welne horeyn waday famala nabiy nabutay fakultu fi nafsi hadin maysaray yarkacu biha biaakhiriha aakhirsia kuley rukuucay suurad marki dhamaayo rukuucay saysari ma welne uma اftataxa nabiy wa nabog furfurd anisa suuratnisa ay furfurd faqara anabiy nabog akriye ha suuratnisa ay akri uma اstataxa nabiy nabag haddana farfurodi haddana ala cimrana iyo farfurodi mujaahadu rasuulka sin dadaalay yanana baraay sadiido suuro qur-aanka kada dheereeyeen ya hal raka laisurunyi siri hal raka laisurunyi masalan fakulta may kagola yusalii huwa rasuulka sala allahu alayhi wasalam tukaday biha uma ftataha nabiy farfurodi ala cimrana farfurodi faqara anabiy nabo akiha ala cimran aki yaqra nabiy weliba nabag may akriye yaqra huwa nabag akriye mutarasilan haaleyki hasal yaw ya hataa dareeriyo oo folan dareeriya ma eh tartiib hasilan akriya ah l lang oo macnaaga fiirfiidiyayo hasilan akriya ah ini macnaaga fiirfiidiya may daliiln aha ilan tadabur ka akriyo lanbahay ida mara nabiy nabag hadii maro biaayatin aayad mar fiiha fi laayati aayadaasoy tasbiixun kasugunto sabaa nabiy nabo subxaana allahi ra wa ida mara nabiy nabag hadii maro bisuaalin biaayatin aayad mal aayadaaso yudkaru fiiha suaalun suaal lakadhax sheego hadii maro saala nabiy nabo suaalay allah taala suaalay waida mara nabiy nabag hadii maro bitacawudin biaayatin aayad hadii mar aayadaas oo yudkaru fiha fi laaya aayada fise tacawudun tacawud maki sheega hadii mar tacawada huwa rasuulka megan galaayo yani o tagdir iyo sidyaleswadanimun waida mara nabiy bitacawudin hadii maro aayad tacawudka jar hadii maro tacawada nabiy nabo megan galaayo saasa sadidi suurka ahi uma rakaca nabiy nabo rakooci fajacala nabiy nabag hadin may gudgalay yaqul nabiy nabag inikagola gudgal subxaana rabiya ana rabigay dahirsan umaato o dhan ku dahirsan rabigay rabigay alcadimi winayley fakana rukuc rukuc nabiy nabo jilba gorsashay may haadey naxwa gariiban kin dhow min qiyaami qiyaami nabi nabo qiyaamshaysa dusuur didheerana ka akriyay walan dhow oo kale adin jilbo haysadi wa uma qaala nabiy naw may kagole samica allahu ilahay ajiibe liman an ajiibe xamida huwa mankan macdi huwa allaha tacaala ilahay macdi rabbana ya rabbana rabbana laka adikin sugnaadi alxamdu xamdun tili doon xamdi kamila ilah ke sugnaayo uma qaama nabiy hordin itikadaalki qaama nabiy nabo surumi qiyaaman surmo dawilan dheer qiyaamkan soo gariiban dhow mima rakaca min rukuucihi mima rakaca nabiy nabo ali rukuucin dhow rukuuci qiyaaman dhow hadin ictidaal sugnaayo uma bacda dalika sajada nabiy nabo sujuudi faqaala nabiy nabo may kagolay subxaana rabiya ana rabigaya dayrsan rabiga lacalaa saray fakana sujudu sujuud nabi nabo sajuudsa haaday gariibankin dhow min qiyaami qiyaami nabiy nabo gumawshin dhow yahaadi wa hal rakaatan eh rakaadi lamaad adlegayasoy rawaa mayuriy adedka muslim imaam muslim iya weriy kolkaasa rasuulka mujahadin sameeyay cibaadadan kadadaalayo so weliba dambisheena la dhaafay macsuum ahay dambin lahay ataasicu kolka un mudisa tacliimay saas oo kale halan dadaalo lili ataasicu hadiigtada yani sagaalaad an ibni mascuudin radi allahu taala anhu qaala cabdillaahi bn mascuud may ka golay sallaytu maca anabiy naw macasha la tukudi laylatan laylado yala tukudi faadaala nabiy nabag dheereeyay alqiyaama surunka dheereeya masuuro badan a dheere iyo akyaw dheeray hataa hamamtu ilaa nakuhemiyo biamrin suin biamrin suin aranhun ana kuhemi ilaa hata galbiga kugdhiido koy aranhun musamaysay gal iila may leeray wama hamamta mehemidi bibima walaad hemidi may qaala cabdullahi may golay hamamtu mahemiyey an ajlisa in an fadheedo waadaaca kutabahu annabiya kutaba surunka dhibaatada masurnaada korto koy iskutaba kubaay galya mutafaqun caleyh ah yani saas wa salaatulyacni waa kay masalan nad salaadi ninka dheero marmar oo kala dheere lang sidaalawn isku jara laakin kusuuf kusuufka gera tukaday oo kale walaagula dheere awlaadis marki ba degdegan mana furlana salaad isku bahe dabina saas oo kale reeba yoon karogin kolka reeb yani surulka iyada dhib badan yi kolka cibaadada saasa rasuulka dadaala waan lakadayda lambarahayi mana hataa hamamtu yani hadmayli cabdullahi ibn mascuud salaytu tukday maca anabiy law macashay sala allahu alayhi wasalam yala tukadi laylatan fi laylatin ala tukadi baabal nabiy nabag dheeray alkiyama sulunka dheeray xataa hamantu ilaan kuhemiyo biamrin amar kuhemi biamrin suin biamrin amar kuhemi amarkaasoo suin hon ama biamri sawin olaafi kuela biamri sawin aran hon intina kuhemi iila lahu liabdillahi maylangara wama hamanta ma hemidi bi bilamri amarkaad hemidi meey walaad hemiday oo hon meey qaala cabdullahi may kagole hamantu ma hemiyey an ajlisa ini an fadheedo o waadaca kutabahu annabiya kutabo kufurun saasa hemitan yadi hadi samay fadin arun ad fadi waan saasa hemiyal kalkun dheereyo kalisbara rasulka si salaasan dheereyo mutafakun aleyh alcashir alxadis alcashir xadiska tomonaad an anasin radi allahu taala anhu an rasuuli lahi sala allahu alayه wasalam qala rasulka may ka goolay yatbacu lmayita mujaahadada adlay walkintarhaselisey waa ku adisi mujaahadada dadaalka cibaadada dadaalaas hadhowti adi dabgalaas cibaadadiede yatbacu lmayita miidka may raha doonana salaasatun hoobusdhimid sadiraha doonaan alu ahlulmayit yarahe wamalu maalulmayiti miidka maal sheerahe wacamalu camalulmayiti miidki camal sheerahe camalki mujaahadideda samaysati yakrahewa fa yarjicu sanani hadhowti lami hanagdaayan wayabkaa waaxidun halinko baaghaade yarjicu may nagdey ahlu ahlulmayit mid helshay oo usijiren hanagdaayan wamalu maalulmayit hanagde wayabka camaluhu mujaahadidi addunya ka samaysati kaasa hadhowti weelki nagde wayabka camaluhu camal hayani mayiti miska amal shay bagnagade kaasagabigli gare hadhawti galangogda waayo amal shay mutafakun aleyh mayli adi anas bin malik khadim rasuul an rasuuli lahi sala allahu alay salam qaala rasuulka may ka gole yatbacu lmayita mid may sagootiyaayana talaatatun sediya rahaayan sagootiyaayaan ahlu ahlulmayiti mid helshay rahe wamaalhu maalulmayit helshay yani waa kay garaabadiitis iyo helkiishay rahaayan awlaaditis iyo helkiishay iyo akribidis iyo axibidis rahaayan wa maalhu maal shayna rahey hoob lang maal lahaayay ahluhu wa وamaalhu marki lilay aaliba umana haalib ahaan alanajes waayo may di korta lankan dhimado helsha i maalsha walban ran dhii kor gariibnima ka dhimadi lanki gariib ahay gabal shareedis egan ee roogi helna male qaraaba meelaman roog yani maalna meelaman roog ay rehe korku korku marki soo lilay aaliban ayru aalib lankan walban rane camal shalesrao dhii kor yatbac lmayita mid may rahe alaaatun sediya rahayan aaliban waay ahlhu ahlulmayiti midka helshaye rahe wamaalhu maalulmayiti maalka yani miidka sige maalshayna rahe oo baawr baawr shela kagaade hadii yani saas kale maalshay ya rahe yani wa ka karki korgeblkukusiyaay iyo waxyaalahaas waa maalshay rahe wacamaluhu camal shayna rahe fayarjicu sanaani lama hanagadaayo lama intiisu nooliya fadaayan hanagadaayo wayaba waaxidun harinko yabagaade wa harinko besa iyo hele yarjicu ahluhu helshay horta hanagade dadki garaabay shay haayeen hanagdaayan ho gabrega balagili wamaalhu maalshayna hanagade hata wal walimaal melkadi wala kubiye maalshananagade wayabqa camaluhu camallmayit miiska camal shay baaq ahaade kalku maylna barahay kan hadhowti oo wehel rumakinagda mayle wa camalka subug alcamal saalix aliman walcamal saalix yanfacuka iman i camal subug lay ka anface walkintarelil kaasoy ka dadaalkaasa wehel rung eh mutafaqun aleyh xadiidkana mutafaq ay alxadi cashar xadiidki tumi koowaad an ibni mascuudin radi allahu taala anhu qala cabdillaahi ibn mascuud may ka golay gaala nabiyu nabo may kagolay sala allahu alayhi wasalam aljanatu janada adrabu ti dhow ilaa axadikum axadkin intikeen dhowto min shiraaki nacli nacli laxad axadka koobtis koobtaasunshe yan ka dhowto wanaaru naartana mitlu dalika saas oo kale waayaan saasan ka dhowtuman rawa ma yuli xadiiska albukaariyo qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe may kagolay aljanatu janada ay yani waa kay adrabu ti dhowaan badan o ilaa axadikum kookin yanoan badanto min shiraaki nacli nacli laad aadka kobtis kobtaas fargilishe ama sunshe yanka dhawaan badanto kobta isonk sonka kobtaadkamijarto sunshe yani suulki bak reebaha iyo waaba iska deganyin ogda taas oo kale banka dhawaan badanta lejin gofka naartan kadalika maqsuudka macnaha maybuaho min qurbi ljana wanaar yani wa kaysaaso ahe yani lamadaasoy dhawaanshadiyo yani maylan maylan kumiraadahay ini ad yani cibaado kadedaado cibaadada may jarte hoob ad suubidoob jina hor ku galaas shay ad hadii kahadalo ama suubidoon hornaar ku galaaso jiran kalku istiriw mana tan jinadi yow kin dhawaayaw oo yow ka galaasona sameey tan kalena ku dheeraw mana may walisaasa lamad bandhawin may lakirinina amaada lakin camalka adalka hon aftaa ku behe ismarki naarti meelan kahoosayto lan ka gale may hadalko fayliye akubehe jinaada hor ku gale sudo mana yani kalkun hadalki iyo afaalada suubiyaasa salfiri re dadaal qala nabiy naomay kagolay sala allahu alayhi wasalam aljanatu jinada agrabu ti dhawaan badan wa ilaa ahadikum ahadkin intiketin dhawaan badan wa min shiraaki nacli nacli ahad ahadka kobti sunshatin kadhawaan badan wanaaru naartana yeena mislu dalika akrabu ti dhawaan badan ilaa ahadikum min shiraaki nacli nacli ahad ahadka kobti sunshatin kadhawaan badan yeena lamada saasan dhawin kolku mujaahada la sameeyo naartana sinin kudheerada fadi lakadedan jinadana si lakagala lahay lakadedan arawama yura adiska albukaariy asani cashar adiski tuma ilama tuma iyonlamas fuya mayl wuriyey can abi firasin abi firas kunyadiis lankileerahay mayl kuriyey magaashay rabicat ibni kacbin alaslami khadimi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul she khadim she hadi jari wa min ahli sufati dersad helshenahay radi allahu taala anu qaala rabic may kagol kuntu an haadi abitu maca rasuuli lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulka maashay yala baryahay faaatii seeday hi annabiya hi arasuul an seeday bi yani biwaduihi wadui nabi nabag biwaysadka i xaajatii wahaajati bixaajati xaajati nabi nabag haajadiisaan seeday lamadaasaan seeday biwaduihi wadui nabi nabag biwaysadka i waxaajatihi wabimai xaajatii xaajati nabi nabag xaajadiis biyooshe njeeyay biyog iska xaaji kududaw iyo biyo ikawaysaysadaw ankaadimaayo lamadaba njeeyay walianan khadimo faqaala nabiy marki dan ma yaray sal suaal ya rabiico suaal ni ani suaal sal anta aga suaal ni ani suaal fakultan may kagola asaluka kasuaale rasuul allah murafaqataka kili rafiigowka iya kasuaale fi ljanati janad ki kala rafiig addunya ab rafiiga kila nagday khadim kaba nagday janadan hadana ki kala rafiigo an reedindine kila rafiigo fadeew faqaala nabiy na may kagole awa gayra dalika tasaluna tasaluni atas'al suaalase niyan isuaalase ayra dalika kaas walanhayna mi suaalaso kaasle isuaalase walkana mi suaalaso ultan may kagoolay huwa kaas ye dhaki dhaka kaas eh huwa madlumi an madlubkay dalika kaasley madkuur kaasley kana dalaba kaasley bes murafaqata kale ko dalabe qala nabiyna may kagoolay faacilni adini inka kaalmay calaa nafsika nafta korshe inka kaalmay likasrati sujuudi sujuud badnaa inka kaalmay muraafaqaday hoofadaas maha adina sajuudha badi wa awamayure waadit musliman kolka yani mayb waa cibrado lanka lalahadla khidaabka kasocda meedatulongan yaalo mana oo qof kasta oo alla subxaana wataala rasul shay larafigo jinadka larafiga fadaaw maynan bahanyaha ina sujuudas badi markasta tukado salaad badi o suno badi o taxiyatulmasjid raatibidi yani wa kay walal wal suubi sajuud sajuud tilaaw sajuud shukr ada sajuudeed salaatulleil eedan badi raati kuli salaada yani maylaya hadi صaxaabiga jaliilka adika tumilamad min guriyo an abi frasin magashi rabicat bni kacbin alaslami khadimi rasuuli lahi sala lahu alay slam ilah rasulsi khadim sihay mail kuriye wa min ahli sufa dersidii helsinahay sufada mayli majeede masaajidka rasulka masjid rasul sala lahu alay salam masaajidka rasuulka gadaalshena kayaala dersido kayaali dersidii hede ma indumu maayay dadoonayo muhaajiriin e iyo lamba hel iyo cashiirin lahayn oo ha islaamo oo madiina koy muhaajiriinta madina koyo hel walban lahay iyo meelo jiifadaay amintini salaatulelakadafaraayan halusuf maalintini yani waa kay masalan ba jihaadante yani wa rubanun bilaili fursanun binahaari ahay haminkini salaatulel cibaadi kadafaraaya ami waa kahooba baryonante jihaadantalambe meelal meelilan diron bahayan dhagagsadayan ducafaal yani waa kay dadka martan haayan meelhungurka ameen malahay asxaabta marsan haayan usuban inshaandon abi hureyr insha allahu si dhagan shohay wali kanooladaay hadda kalku lanka may kumid ahay halusuf ahay reer madin mahayne lang halusuf ho darsidaas iska sunaayo heliyo cashiri garaaban lahayne yahay qaala may kagolay rabiica kuntu an haadier abitu baryaay maca rasuuli lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul macasheeye baryaay rasul kurishi hoob gal binaanka jiifdaay meela baryaay fa aatii seedayhi annabiya nabagan seeden kaadime biwaduihi waawtadilkodho biwaysi lere biwaduihi waduinabi nabag biwaysi siye ang la seeday وaxاajati xاajat النaبiy nabag haajirisan useeday وabxاajati xاajat النaبiy nabag haajirisan useeday walal wali dandisan useeday a faqaala النaبiy na reer ma yaray marki den sal anta rabiicow su-aal ni ani warsoy rasuulka mahay sala الlahu alay salam langan lanki nkaadimo ini n abaalgudo ya ya ya eedin jeray rasuulka lankisan subisun n abaalgudo fakultan may ka goolay as'alu su-aale ka adi ka su-aale murafaqataka rasul ala kilrafigo kaga suaale fi ljanati jinada hadiankilrafiga faqaala nabiy na may kagole awa kayra dalika atasalu antaada suaalase ni ani suaalase atasaluni kayra dalika muraafaqadaas keersa mi warsadaaso walkana mi warsadaaso ultan may kagolay huwa matlubi ana kidayla dalabaw daka adakaas lay madkuurkaas oo muraafaqadalay kan kidayla dalabaw ana muraafaqalay bes walkalma koofada addunye i walaaso kuli ma kuwarsadaayo maylay kuwarsaday kilrafig o janab kilrafig qaala nabiy naw may kagoolay faacini adina inka kaalmay calaa nafsika nafta korsheha inka kaalmay bikasrati sujuud sujuud badin sujuud badinha inka kaalmay hadhowti muraafago fadaas sajuudeedan badi salaadeedan badi kalka dadka dhon alahadlahay mana jihaadka hal dadaaloy hal badiyoy mujaahada hal sameeyoy cibaadad hal badiyoy rawaama yura adeedka muslim athalita cashar adidki tumi koowaad adidka thalita cashar athalita cashara xadiidkii tuman i sadehaad ruwiya mayli weriyey an abi cabdillahi abi cabdillahi mayli kuriyey kunidis wayugaal abi cabdiraحman wal sheegay abu cabdiraحman kunidis leerahay mayli kuriyey howbana ah mawla rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasul sheki hurooyin eh qaala thawban may ka golay samictu rasuul allahi dhegi sala الlahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka haalka golaw ya dhegi calayka laazim bikasrati sujuudi sujuud badnaan laazim may wali fa inaka lan tasjuda masajud anta lilahi ilahi masajud sajdatan hal sajudood ilaa hadi sajudood rafaca allahu ilahay korweele kaadi ka korweele biha bisababiha sababi sajdati sajuudiyade sababkeediya darajatan darajakin korweele wa waxada huwa ala hoobiye cankaadi gaaka oo hoobiye biha bisababiha sababi sajda sajuudiyade sababkeed khadiyatan gefiya koo ka hoobiye wa kawaama yuriy abdeedka muslima imaamu muslim ya wuri alxadiu cashar an abi cabdilahi abi cabdilahi mayli kuriyay wayugaal abi cabdiraman kunidis abi cabdilahi kunilay a abi cabdiraman walka goolay wayugaal mayli sheegay abu cabdiraman wal sheegay magaashay thawbana can thawbana thawban mayli kuriyay thawbankaas oo mawla rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheeki huroyin e mayli kuriyay radialahu taala canhu qaala thawban inika gool samictu dheegi rasuul allahi mawla rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul gool she dheegi yagul rasuulka halka gola calayka laazim thawbana laazim dadka dhamad lahadalaha bikasrati sujuudi sujuud bado sujuud badiyo laazim waay sujuudeedan badi may welay faidin fa inaka jumladan cilo oo kale waay may welay wala sajuudin badiaas maybua fa inakaada lan tasjuda anta ad masajuud lilahi liajli lah ala dartis min sajuud sajdatan sajuud halinto ilaa rafaca kor weele ka ad allahu tacaala ka kor weele biha bisababiha sababi sajda sajuudaas sababkeediya ilaahay darajatan darjikin kor weele waxata huwa ala hoobiye cankaadega ka hoobiye biha bisababi sajdati sajuudiyeed sababkeed hadiyatan gafiya ilahay ko hoobiye wa kalkun fadlagaasaleto sajuudo hooba sajuud dembir walko yani dembigan wal hoobiye darjin ilahay kin korwelelidi ay rawama yure xadisu muslim wri alxadis raabi cashar xadiski tumi afaraad marwiyin mayl wuri an abi safwan abi safwan mayl kuriye magashi cabdillahi bin busri alslami nabilsi aslami linusbay radi allahu taala anhu qala cabdllahi nikagool cabdllahi bin busr mayl ah qala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsi may ka gool kayr naasi dadka haan an badan kayr naasi dadka ka an khayr badan man of waay daala cumru cumru manka cumru dheeraday dheeraday xasuna acmalhu acmalu man manka camalshayna wanaagsanaadi kaasa dadkan khayr badan wa may wala taas oo usnaf ee ka jarto ilahay shay caabudahay maalin kasta cibaada lay kordaysade mana cumru shay dheerada sawama yura xadiidka tirmidiy wagala tirmidi ole xadiun hada xadiun wa xadiidkaas oo xasanun busrun busr bilamil baya wa bisin lmuhmalati alakri busr mayliya busr yani saxaabiga abi safwan kunidis lelaw cabdالlahi bni busri alaslami gabil shay reer aslami linusba ansari radia allahu taala anhu qala cabdالlahi may ka goray qala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulka may goray khayr الnaasi dadka kan khayr badan man of wa qala cumru cumru man manka cumri shay dheeraday waxasuna camalu camalu man manka camal shayna wanaagsanaadi sawama yura adidka tirmidi waqala tirmidi may ka goray adidun hada adidun wa xasan darjadiis hasan busr bilami baaiy lahi baado godsiya busr wabisiniya lahi sintasol muhamalati ledib catri alkhamis cashar xadiidki tuma ishanaad ruwiya mayluri an abi anasi an anas ibni malikin radi allahu taala canhu anas binu malik may bal kuriye radi allahu taala anhu qaala anasnikagool gaaba cami adeerkay iya magnaadi anas bnu nadar e radi allahu taala canhu iya magnaaday can kitaali bedrin beder degaalsheeya kamagnaadi faqaala anasu anas may kagoole ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisiyo jibtoona ma gunaadi maroogno can awali gitaarin dagaalki in horey heshe kuma gunaad kaataltaada dagaalante almushrikiin ladagaalanti beder waa lain illahu lain ashhadani allahu lawalahiya kadhaarday in ashhadani allahu ilahay hadii ihaadiriyo ashhada ala haadiriyonian ihaadiri gitaal almushrikiina mushrikiinta dagaalkoodan ihaadiriyo la yarayana allaahu alla aragay oo aragay ma walaagi aragay asnac ana soobiya saka gol rajulka falama kana markii xasalay yawma uxudin gazwat uxudin gazwat uxud markii xasali ya inkashafa almuslimuna muslimiinti feedi mayna jaben muslimiinti feedi mayna jaben faqaala anasun anas may ka gooley ya allahu aleo actadiru an cudur daarade ilayka ilah adikin cudur daarade mimaga kinka cudur daarade sanaca suubiyan haulaai kuwan suubiyan yani huwa anas may nijeede saaba saaba anas anas asaabtis anas binu nadaf asxaabtisan lijeed oo roorowka iyo roor rooreen ilahu adikin kucudur daardeer wa abraw ana beri nagde ilayka ilahu adikin bere nagde mimaagina beri ku aha sanaca haulaai kuwan suubiyan yani may lijeeda anas almushrikiin an lijeed mushrikiinta wala suubiyahayan oo yani ilahay ahay diintis ladegaalama hayaan o ilahay diintis kahorkooyahayanna ana beri ku ahaa eri uma taqadama huwa anas hormari faistakbala may hagaabila hu anas sacd bnu mucaadin i hagaabili sayd lawsi faqaala anasun anas may ka golay yaa sacd bnu mucaadin sacd bnu mucaadow aljanatu yani waa kay jino wa ahi aljanatu ya sacd bnu mucaadin aljanatu jino yani matlubi ana dalabkay maybua aljanatu jini raadihayo warabi nadri nadar aawkay rabisheeka dhaaraday ini an ajidu helahayer riixahaa riixa aljana jinada caraftiya wa helahay min duni ucudin jabalka uxud eh sokadiisa helaayatada inuhay dinada inuhay ser qaala sacdon saad may kagoolay fama stadactu ana ma awoodo eri ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ma sanaca huwa anas wala suubi ana ma awoodo eri qaala anasu anas oo khaadim nabiy mere hederten anasan erey fawajadnaa helni marki dem dhaha galay kolkun gaaladi dhaha galay si indagaalama indagaalamay gabal gabal lakwelisudhon jinadi nasliya ka gari siyaljana heli fawajadnaa helni bihi bianasin marki onya dirirti dhamaati dadki la diliy hal haqaadoy lerib may kahelnay bilcan wa thamaniina siyeetun i dhoor larbatan min larbatin dhufushe bisayfil kudhufudi aw dacnatan min ay min dacnatin durow e biromcin waron kuduri aw ramyatan min ramyatin gamow e bisahmin gamowna kagemi siyeetun i dhoor dhaawacyo kahelni gaaladii gaaladi dhahdiyo dhahgalaysi in dagaalma in dagaalma gaaladan shafaay gaaladi dhahgalay helan wali kadhoole kadhow sidiyalika yani kashahi wawajadnaa helni hu anas asbutila halayki lidili wama wamasala mushrikuna mushrikiinti surhumaaye bi bi anasinga surhumaaye irdi kugoy sanka kugoy magaarka kufi saasa sameeye famaa carafa axadun ahad makasna hu anas ilaa uktuhu uktu anas anas walaalisday kasi kasi bibanaanihi banaani anas anas farnyaasheeye ka kasi qaala anasu anas may ka gooray kunaa una may haanay naraa yani nactagidu kuwa ictigaadiya ahaani o oh, nadunu naxnu unu ku maleeya ahaani ana hadi laaya aayadan tanga nazalad inha degdo fi fi anas adeerkay anas ha kadegdi i wa fi ashbaahi ashbaahi anas anas ani shibaahin inha kadegdi min almu'miniina muminiinta ilahi ya kumid ahaadeen rijaalun a kumid ahaadeen rijaalaso sadagu run sheegeen ma walaahi run sheegeen hadu labalantameen allah ilahi kalabalantameenna kurun sheegeen caleyhi ma korshay kalabalantameen inuu siionay dadkiisu shibahaw hakadegni ila aakirihi alaaya aayada akritan dilbgero mutafaqun caleyh alxadis alhamis cashar xadidki tumi shanaad an anas ibni malikin radi alahu taala an qaala anas may kagolay kaaba cami adeerka anas ubn nala radi alahu taala canhu iya magnaadi can kitaali bedrin beder dagaalkeed iya kumagnaadi maroognu faqaala anas ubnu nala adeerka emeera ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisi ibto an magnaaday an awali kitaalin dagaal awal sheheshe kumagnaadi kaatalta ladegaalantay almushrikiina ladegaalantay oo beder e kumagnaadi emay wel lawalahi dhaarday lawalahi akadhaaraday in illahu in ashhadani allahu inta maylare in laa tadkul adawat shard laa tadkul ila cala jumlat lficliya jumla ficlile kalaas lain lahu lain ashadani allahu re yani saas wain ahadu min almushrikiina istajaaraka oo kale wain istajaaraka ahadu istajaaraka oo kale yani lain lahu lawalahiya kadhaarade in ilahu in ashadani allahu ilahi hadii haadiriyo ashada huwa ala haadiriyo nian haadiri itaal mushrikiina mushrikiinta degaalsho xaadiri meel mushrikiinta lakala degaalmo hadii ilaahay ijeeyo layarayana allahu ilaahay aragay o aragay ma walaagiya ilaahay arage asnacu anasuubiya wali anasuubiya oo diinta ilaahay difaacaw oo gaaladan analijihaadaw ya ilaahay araga doono hoob an ilaahay xaadiri dirirkar saka dhaarari balanka dhagali hadhowti balankiina oofi falama kana yawma uxudin gaswadi beder haka higdi gaswat yani sanadki sadad hijrad yadida falama kana falama xasala marki xasalay kana tamiwa yawma uxudin gaswat uxudin gaswada gaswat uxud marki xasali ye yani wa ka inkashafa lmuslimuuna muslimiinti fedime jaben umana muslimiinti jabena fedime faqaala anasun anas nay ka golay allahuma ya allah seetisalbay kalku dadka roorahan isroor min jeed gaaladi kalaabami markaasa leyi allahuma ya allah aleh gaal anas umere allahuma ya allah aleh actadiru ana an cudur daarade ilayka ilah adikin cudur daarade mimama ladiga kin ka cudur daarade sanac suubiyan haulaai kuwan suubiya yani huwa nasmay nijed saaba saab anas anas asaartis muslimiinta nijed roorowkiyo rooreen ilah wadi kin ka cudur daaradeel wa abra ana ana beri nagade ilayka ilah wadi beri kin ku ahaa mimama ladiga beri ku ahaa sanaca haulaai gaaladan sameeyan gaaladan wala suubiyahayan oo rasuulka la degaalamahayan oo diinta ilaahi yani wa kay masalan kahorkooyaha oo dagaalka werangna wala suubiyahayan oo humaatade gaalnimade ilah beri ku ahaa yani may lijeeda almushrikiin an lijeed nimaagi sanaaca haulaai mushrikiin sameeyena beri ku ahay ari ana makajar mako diinta madadegaalama uma tagadama huwa anas ree seeftis laboodi hormari fastaqbala may kahorkooyay hu anas oo seefti laboodahay gaaladason roorahay sacd bnu mucaadi nga korkooy oo jabay sun dadka roora kajar ya korkooy sacd binu mucaad sayidlawsi waa faqaala may kagoolay sacd faqaala faqaala anasun anas mere ya sacd bnu malik sacd binu mucaadow ya sacd binu mucaad sacd binu mucaadow yaabwa aljanatu jinada iyo madluubiy dalabkay haati mis madluubi madluubka kida dalabamaybua aljanatu jinad wa hadii kalen lakoroon binawt aljanata uriidu ljanata jini fadahay an sacdow ana jini fadahay jinadoon ahaa warabi nadri akay nadare rabi sheekadaaraday ini an ajidu helaay riixa riix aljana jinada carabtiya udgoonshay helaay min duni uxudin jabalka uxud ee sokadis meelka dagaalamahayo gaaladi shajar yadinigaas eh jabalka sokadis jabalka ntilindeer nuude hatanga janada ka helaayo ari mana qaala sacdun sacad may ka goolay fama stadactu marki dambe ku sheek rasuulkan sheegay rasuul ala an walaa sasac suubi ana suubi an ma awoodo ari mana fama stadactu ma awoodo ari anasa leh ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi ma walaagi ma awood sanacan ma anasun ana suubi an ma awoodo ari mana seebta firiyaas gaalada dhagal an ma awoodo ari qaala anasun anas may ka goolay tawaaluc iyo saasn lay magesiyahasunakis fawajadnaa helni anas ale anas kaadim nabiy adla marki dambe adeerka helni usoo dhimisa shahisinyi fawajadnaa helni bibi anas bibi badani anas anas badin may ka helnay bilcan watamaniina siyeetungi dhor larbatan min larbatin dhufushe bisayf likadhufadiye aw dhacnatan min dhacnatin duraw e birumcin waran likaduriye aw ramyatan min ramyatin gamo e gamonika gemi e intaaso indhexeeyaan dhaawaya ka wawajadnaa helni hu anasa helni kad kutila haalayki lidili وamasl mشhrikوna مشhrikiinta nasuurhumaayan bbanasin suurhumaayan dhegdikagooy sandikagooy kada welen dhegdigooy madaabshintagoy suubiyeeno suurhumaayan waktigaasoy may bua muslimiinta meele toddobaatan gofa maalin kahod ya meelka shahide kadhamaaden kulisho gaaladi kalku magaarka kusiibiyo dhegdikagooy iyo beerkanabayo wala sameeyan weliba bilaanta gaalada ya arintaas samaytay famaa carafa axadun axad makasna hu anas makasna gadin shaysilanta tarig ya axad ankasna lakasuwa ilaa uktuhu uktu anas anas walaalis kasimahin bibanaanihi banaani anas anas farnyaashay kakasima farnyaa walaalis kaogoonsatay anas walaalkay kan werti qaala anasu anas may kagolay kunaa una mayhanay naraa nactagidu ku ictigaadiya ahani o nadunnu naxnu unaku maleeya yahani ana hadi tanti alaayata aidan eb nasaladin adegdeg malayani fi fi anas anas akadegdi wa fi ashbaahi ashbaahi anas anas ani shibahay akadegdi yan malayani may ayad min almu'miniina muminiinta ilahay may ba kumid ha rijaalun wa kumid eh sadago rumaayeen ma walaagi kurun sheegeen ahadu labalantimen allah ilahi labalantimen aleyh ma korshek labalantimen alaxzaab ila akhirihi akhir aaya aida akrinjatlgudera horan weed mutafaqun aleyh qawluhu qawlu anas anas golshay la yuriyana allahu kagooli la yuriyana allahu alla daahiriyay ruya may la weriyay bilamil yaa yaado godsheya laga weri la yarayana allahu hodhay yaado kordhoon godna wal werigo kalku ahay la fatiyo layarayana allahu ilahay aragayo taas toob la yaadol godon qawluhu qawlu anas la yuriyana allahu alla daahir yay kagooli suwiya may horta bilamil yaado godkee laafi yuriya wa kasri raay yuri saasa lwi ey macnaheedi layudhirana allahu ilahay daahir yayu dalika ma asnac walaa nasuub yawa linaasi dadkan daahir yawa ay layuriyana allahu ilahay daahir yayu ey layudhirana allahu layudhirana allahu ilahi daahiriye dalika ma asnacu wala nasuubiya linaasi dadkan daahiriyay a waruwiya may kala wariyey bifatxihima fatxi lyaai wahay fatxi lyaai waraay raadiyonayo yani yaadaba la kordhoona wal weri la yarayana allahu wamacnaahu macnaa dalika kaas macnaa shayna daahirun wamacnaahu macnaa dalika kaas macnaa shay daahirunki binaanki al la yarayana allahu alla aragaynay maas hoob la kordhow o layuriyana lahu leron layudhirana lahu ay layudhirana lahu ilahi daahir dalika ma asnaco linaasi dadkan daahir ewa alxadis sadis cashara